yaa dad markhaati furidoodu dhaarta ay ka horrayso ama dhaartaa horraysa ama markhaati furkaa horraysa marna dhaartay soo hormarinayaan marna markhaati furkay soo hormarinaya dad noocaasaa ah imaan doona waxaa laga wadaa yani dad aan lagu kalsoonayn dad aan lagu kalsoonaynoo kalsooni aan bulshada dhexeeda ku lahayn sidaa daraaddeed hadalkooda inay markay si ay u adkeeyaan ayay dhaar iyo markhaati furka isku darayaan mar marka dhaartay soo hormarinayaan marna markhaatigay soo hormarinmarfurkay soo hormarinaya saasu waa macno ama waxaa laga wadaa markhaatigii bayna u aabayeelaya markhaatiga iyo marag furidda iyo dhaarta midna uma aabayeelaan way la fudud tahay saa daraaddeed baa mar dhaartay soo furahayaan markaasi haddana markhaatigu ka dambaysiinaya marna markhaatigii bay soo hormarinayaan marna haddana dhaarta ka dambaysiinaya labaduba way la fudud yihiin dad noocaasa ah imaan doona way macno wa qaala ibraahiimu ibraahiimu nakaci wuxuu yidhi waa taabici waay kaanuu waxay ahaayeen salaf yadribuunanaa kuwa nagu garaaca cala ashahaadati markhaati furka yaani markhaati furka beenta ah ama markhaati furka aan ku degdegayno iyay nagu garaaci jireen wa naxnu yani waxa weye walcahda wa cala alcahdi walcahdi ballankana ka bixitaankiisana waa nagu garaaci jireen wa naxnu siqaarun anagoo yaryar anagoo caruur yaryara yaa nala edbin jirayo markhaati furkana inaanaan ku degdegin yaa nalagu edbin jiray ballankana inaanaan ka bixin yaa nalagu edbin jiray waa nala garaaci jira maala carruurta edbintooda in la garaaci karo ayay ku tusaysaa maala kaanuu waxay yadribuunana kuwana garaacay ahaayeen awliyaau lumuurka dadka mas-uuliyaddii xilka naga haya cala shahaadati markhaati furka dushiisa ayay nagu garaaci jireen yacni haddii aan markhaati been a furno ama aanaan gudanin markhaatiga xaqiisa aanaan gudanin ama aan ku degdegno walcahdiu cala alcahdi ballanka dushiisana waynagu garaaci jireen haddaan ballanka ka baxno wey macna walxaal naxnu siqaarun aan yaryarna macnaa waa la tarbiyeynayaayo wanaag iyo akhlaaqda wanaagsan baana lagu layliyi jira wey fiihi masaail baabkan masaa'il dhowraa ku jira alulaa masalada koowaad waxa weeye alwasiyatu dardaaran laysu dardaarmo iyo amar lays amro bixifdi alaymaani dhaaraha in la xifdiyo xifdiga waxaan idhi marka hore yaan la gelin haddii la galana yaan la jebinin ee sharcigu waa jebintiisa jebinteeda ogol yahay mooyaane haddii la jebiyana ha laga kafaara guto ayb athaaniyatu masalada labaad waxa wey alikhbaaru warramid looga warramo biana alxalifa dhaarta manfaqatu lisilca badacada way bixisaa mamxaqatu lilbaraka barakadana way baabi'in wixii baraka ah waxoogaaga ku gala ee faa'iidada ah baraka la-aan wey athaalitatu masalada saddexaad waxa wey alwaciidu shadiid goodiga daran fii man goodigaasoo fii man cid dhexdii ahaaday ciddaasoo laa yabiicu aan iibinaynin isagu iska iibinaynin walaa yashtari aan soo iibsanaynin ilaa biyamiinihi ilahay dhaartiisa mooyaane dhaar uu ninka wax ku kala waday wax ku kala gadgadinayay ruuxaaso isagana loo goodiyo alraabicaku masalada afraad waxa weye atanbiihu baraarujin laysku baraarujiyo calaa ana demba dembigu yacdumu inuu weynaanayo maca qilati daaci dembigaa waxa kugu yeedhaya sawabka kugu noqonaya kugu riixaya markuu yaryaho tabar yaryahay dembigu waa weynaanaya markaa oday tahay oo shahwadaadu dhimatay daacigii waa daciifa mar hadduu daacigan daciifay haddaad gasho khalaas dembigu waa weyn markaad maalan wax garanayso sheekh tahay taqriiban waxa weeyaan dembigaad gashay waa ka weyn markaad faqiir tahay kibirka aad samaysahay haniga kibirkuu sameeyahay waa ka weyn laanna daacigiibaa meeshan daciifa macna wahaakada sidaas boqorka iyo madaxweynaha beenta uu sheegaya dadweynuhu beenta sheegayaan way ka dembiga waa ka dembi maxaa yeeli madaxweynuhu muxuu beenba uga baahan yahay ila beenta waxbaa lagu meel marsadaa soo ma isagu awood buu leeyahay wuxuu doono wayba u meel mari been muxuu uga baahaya marka wax been ku kalifaayo oo daaciya meesha ma yaala haddii waa daciif saas daraaddeed beentuu sheegaayo daacigeedaa daciif dembigeedu waa weyn daacigu markuu xoog badan yahayna dembigu waa ka fudud yahay marka kale macnaha masalada shanaad waxa weeye damu ladiina kuwii ceebayntooda iyo dhalaaccayntooda yaxlifuuna dheeran dhaaranaya oo walaa yustaxlafuuna aan la dhaarsanayn qolada aan dhaar noo dhaartaba la dhihin ee iska dhaardhaaranaya ee iyagu dhaarta iska wataayo kuwaasoo dhaleecayn noo soo jeediyo dheerta way bannaan tahayo hadalka markaad ku adkaynayso marar badan baa yani waxa wey sharciga lafteeda waa kusoo aror balaa warabbii iyo ii warabbii iyo yacni xalafka ilaahay lagu dhaartaayo xataa isagoon lagu dhaarsanin way bannaan tahay khaasatan markaad arrimo aada doonayso inaad dadka qalbigiisa ka dhaadhiciso iyo sharcigii aad ka hadlayso waaladii nafsii biyadihi buu nabigu odhan jiray salawatullah waslamu calayh yani wa aymullaahi saasoo kale u dhaaran jiray low anna faatimata binta maxamadin saraqat laqataca muxamadun yadaha marka waxa weye isagoon la dhaarsanin buu nabigu dhaaran jiray sal ly slam qur-aankana kuso aroortay lagama wadataa marka tii aan soo sheegnaa laga wadaa yashhaduuna walaa yustashhaduuna tii aan kusoo sharacnay ayaa laga wadaa asaadisatu masalada lixaad waxa weeye hanaauhu sal ly sl nabiga ammaantiisa uu ammaanay cala alquruuni halaaati saddexda qarni aw ilarbacati ama afarti yani riwaayada wa dikri ma iyo shay in la sheego yaxdutu dhici doonaa yani wa dikri maa yaxdutu iyo waxa ka dambayn doona man waxa dib ka imaan doona saddexdaa qarni ama afartaa qarni markay tagaan waxa ka dambayn doono oo la sheego oo dad aada u liita inay ka dambayn doonaan macna saddexdaa qarni marka waa saddexda qarni fadli badan saddexdaa qarni noloshoodii iyo caqiidadoodii iyo mabda-oodii iyo dhaqankoodii iyo akhlaaqdoodii iyo ayaa wanaagsan marka in lagu dayo wixii ka dambeeyey waa la fasaaday oo khalad badan baa meesha soo gashay oo mabaadi' badan oo ummado laga soo ergistay baa xataa bulshada islaamka soo gashay falsafo iyo cilmulkalaam iyo firaq iyo balaayo dhan baa dhalatay marka saxaabadii nebiga sal alay slam iyo culimadii taabiciinta iyo raggii ardadooda ahaa intaas noloshoodii iyo dhaqankoodii iyo wixii diin u ahaa unbaa diin loo ah waana kuwa ilaahi subxaana watacaala uu yidhi waman yushaaqiq arasuula min bacdi ma tabayana lahu lhuda wayattabic gayra sabiili lmuminiin nuwalih ma tawallaa wanuslihi jahanama wasaa'at masiira mu'miniinta jidkooda haddii la garab maro la khaldamayo kuwaa wey kuwa ijmaacoodii jidkay mareen diini waa taa wey macna nebigu uu ammaanay salawatullah wasalamu qolyaha la ammaanay asaabicatu masalada todobnaad masalada toddobaadi waxa weeye damu aladiina kuwii in la caayo yashhaduuna markhaati kacayay oo laa yustashhaduuna ayagoon la markhaati gashanin iyagoon la markhaati gashanin iska markhaati kacayay macnaheeda waan soo sharaxnay macna ina ana aladiina haddii uu idin yidhi waa khalaq ana aladiina damu aladiina wey dam wey meesha anna u athaaminatu masalada sideedaadi waxa weeye kownu salafi salafka ahaanshahay ahaayeen yadribuuna kuwa garaaca asiqaara carruurta yararkaa waxay ku garaaci jireen cala shahaadati markhaati kaca beenta ama markhaati kaca aan siday ahayn loo gudanin walcahdi iyo ballanka ka bixitaankiisa ayaa lagu garaaci jiro carruurta waa la tarbiyeyn jiray oo aadaabta wanaagsan baa la bari jiray hada bilahi tawfiiq sal allahuma waslm ala nabiyina mxamedi wala ali sabi wsl قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم wuxuu baabu yahay wixii ku yimid ilaahay dimadiisa iyo dimada nebigiisa dimada waxaa la yidhaahdaa alcahdu baa la yidhahdaa iyo ballanka nebigiisa wixii kusoo arooray oo adile iyo nusuus ah ayuu baab u yahay waxaa laga wadaa waxyaalaha dadka heshiinaya ama wax wada guntanaya ka dhexeeya ee ballamada ah ayaa laga wadaa ballamada noocaasa ama ballan ilaahay subxaana watacaala ayaad gashay isagaad la gashay ama addoomadiisaad la gashay ama ballan nabiga salawatullhi wasalaamu calayhi ayaad gashay ballamahaas iyo wixii ku soo arooray ayuu baabu'yay kitaabu tawxiiddan marka ku jirnay ballantuna waa akhlaaqiyaadkay ka mid tahay fulinteeda iyo inaan la jebinin tawxiidka xagee calaaqo kale leedahay marka su-aashaas jawaabteedu waxa weeye ballanta ilaahay oo aan la oofinin oo aan siday tahay loo fulinin waxaa kal dhalanaya ama ka soo baxaya tanaqus lilaahi subxaana watacaala yani meel kaga dhaca ilahi subxaana watacaala meel lagaga dhacayo arrinkaasina tawxiidku dhaawac ku yahy tawxiidka ayuu dhaawac ku yahay maxaa yeelay ballantii ilaahay aad la gashay ama ballantii sharcigiisu ogolaaday ee sharcigiisa aada ku gashay markaad ka baxdo fududaysi baa ka muuqata meeshaas inaad ilahay subxaana watacaala aada fududaysatay sidaa daraaddeedna tawxiidkaaga dhaawac baa soo gaadhaya iyo iimaankaaga macna ballamaha marka waa fara badan yihiin yani cahdullaahi cala alcibaad baa jira cahdullaahi cahdu lcibaadi cala allahi baa jira cahd rasuuli cala lumma baa jira cahdu lummati cala rasuul intaaba waa jiran macna ballan ilaahay uu leeyahayo addoommadiisa dushooda uu ku leeyahy ooy ka galeen ballan ay la galeen oo inay fuliyaan loo baahanya ballantaasi waxa weye an yacbuduuhu walaa yushrikuu bihi shay-an inay keligii caabudaanoo aynan cidna wax la wadaajin cidna aynan kugu darin alla subxana watacaala ballantaasi waatay addoommadu qaadeenoo ilaahay ay ka qaadeen subxana wa tacaala isaguna ballan buu ka qaaday ballantaasi waxa weeye haddii ay arrinkaa iyagu ay qaadeen ka soo baxaan inuu ilaahay jannada gelinayo subxaana watacaala oo uusan cadaabaynin ballanta uu nebigu sal alla alay slam ummaddu dusheeda ku leeyahay ee ummaddu yani waxa weye ay ka qaadeen waxa weeye in ay rumeeyaan oo raacaan salawatullahi waslamu aleyh o ay jeclaadaan isagana ummaddu cahdiga iyo ballanta ay dushiisa ku lahayd wuxuu ahaa in uu gaadhsiiyo xilkii loo soo dhiibay ilahay usoo dhiibay subxana wa tacala waqad ballaqa wa addaa sal alla alay wasalam waa gutay xilkaa isaga ah ummadiina in badan waa raacday oo waa gudatay qaar badanna macnaha wax weye waa khilaaftay baabu maa shay ayuu baabu yahay jaa yimid fii dimati illaahi ilahi cahdigiisa wixii ku yimid yani oofintiisaa laga wadaa wa dimati nabiyi sal ly slam iyo nabigiisa dimadiisa iyo cahdigiisa wixii ku yimid wa qowlihi tacaala ilaahay odhahdiisa ayuu baab u yahay oo awfuu oofiya bicahdi illaahi ilaahay ballankiisa oofiya idaa caahadtum markaad ballansantaan ballan markaad wada gashaan walaa tanquduu ha jabinina alaymaana yani ballamada bacda tawkiidiha adkaynteeda kadib waalxaal qad jacaltumullaha alla aad ka dhigteen calaykum dushiina kafiilan aad damiin ka dhigteen macnaheedu waxa weeye ballanta ilaahay oofiya markaad wada gashaan ballanta ilaahay waxaa laga wadaa ta aada ilaahay ka qaadeen oo inaad addoommo u noqonaysaan oo sharcigiisa raacaysaan oo diintiisa aada ku dhaqmaysaan ballantaa iyadaa oofiya ama ballanta ilaahay waxaa laga wadaa ballanta sharciga ilaahay uu fasaxay ee idinku wada gelaysaan addoommada dhexdooda ay gelayaan saasaa inoo ballan ah oo saasaa inoo heshiiso saasaa inaga dhexayso ballamada noocaas oo kalea ah. markaad ballantantaan oo ballantaa dhigataan oofiya buu alla leehay subxaana watacaala ballamada noocaasa markii dhaar lagu adkeeyo kadibna ha jabinina bacda tawkiidiha ay maanta waxaa laga wadaa waa dhaaraha ballanta dhexdeeda dhacay ilan marka la heshiinayo waa laysu dhaataa dhaarihiibaa marka la cabiray waxaa laga wadaa ballamadii dhaartu yani ballanku markay dhaartu la socoto mawaafiiq baa la yidhahdaa aada bay u adag tahay macnaa waa ka adag tahay midda kale marka dhaarihii markaad adkayseen kadib ood guludeen ood heshiiseen ood qoraal ku samayseen oo isu dhaarateen kadib ha jabinina oo si fudud hauga bixina way macnaha idinkoo weliba ilaahay subxaana watacaala ka dhigtay kafiil kafiilka waxaa laga wadaa markaad ballantamayseen ucaahiduka billaahi saasaa lagu wada galay waxaa ballan kugula galayaa alla subxaana wa tacaala saas marka ilaahay subxaana wa tacaala baad meesha dhigteen isagaadna markhaati geliseen isagaad kafiil ka dhigateen sidaa daraaddeed arrintaasi arrin adag weeyaanoo goobjoog laga wada yahay si fudud ha u fududaysa ha fududaysanino si fudud ha uga bixina wey macna wa awfuu oofiya bicahdi illaahi ilaahay ballankiisa aad macnaha isaga la gasheen ama idinkuba wada gelaysaan idaa caahadtum markaad ballantantaan ballanta markaad gashaan walaa tanquduu ha jabinina alaymaana ballamada dhaarta lagu adkeeya dhaaraha macnaha ballanta ku dhex jira ha jabinina bacda tawkiidiha adkaynteeda kadib waqad jacaltum ullaha walxaal qad jacaltum ullaha alla aad ka dhigteen calaykum dushiina yani markaad heshiinayseen kafiilan mid macnaha waxa weyaan shaahid oo googjoog ah oo markhaati aad ka dhigateen ilahi subxana watacaala wa can buraydata burayda waxaa laga warinaya marka ballantaa waxaa loo oofinaya cid walba ama gaal ha aadaama islaam ha ahaa hataa hadduu gaal yahay ma banaana in ballanta looga baxo haddaad ka cabso hadduu ballantii oofinhayo xaggiisa ballanta ilaalinayo inaad ilaalisaa waajib ah hadduu ballantii ka baxana dee isagaaba ka baxay haddii aad ka cabsato inuu ballanta kaaga baxo oo ku khayaamana markaas si cad oo loo wada joogo oo la wada arkayo ballantiisa ugu tuur waima takhaafanna min qawmin khiyaanatan fambid ilayhim calaa sawaa yani markhaati u tuur baa ilahi subxana wa ku yidhi haddaad ka cabsato inay ku khiyaamaan ballantoodii u tuur waxaad tidhahdaa ballantii yani waxa weeyaan wax jira ma ahee ku talagala ku talagala ballantaasi ha ku talagelina macnaha inay jirto waxaa yani ha ku talagelina waxaad ku talagashaan inayna ballan inaga dhaxaynin marka si cad oo aada u sugantihiin adigiyo iyaga ugu tuurbu ilahay ku yidhi subxaana watacaala laakiin inaad ballanta dhexdeeda ku khayaanto oo intay isdhigtaan oo aad yani waxa weye isaga dhigto wax ballantii ku jira haddana inaad ballantaa ku khiyaantiyo ilaahay magaciisa iyo sharcigiisa taasaa laidin maana xataa gaalaha aadin wa can buraydata burayda waxaa laga warinaya qaala wuxuu yihi waxaa ka gedisan gaaladu hadduu yidha xarbi hayd gaaladu haddii xarbi xarbi tahay oo dagaal lagula jiro oo muslimiinta dagaal uu ka dhexeeya markaasi waxa weeyaan alxarbu khudca waay dagaalku sidiisaba macnaha waxa wey waa waa xeelad marka qaab alla qaabkaad u xeeladaysan karto ood u doomarsayn karto oo dhib u gaadhsiin karto oo baafuran ee gaalka laga hadlayo waa mucaahadka wey midka cahdiga iyo ballanta kula jirna wa can buraydata burayde waxaa laga warinaya buraydat bn xusayb alaslami qaala wuxuu ihi kaana wuxuu ahaa rasuululahi sal lay slam rasuulku wuxuu ahaa idaa ambara hadduu madax ka dhigo amiiran nin amiir ah calaa jeyshin ciidan dushii hadduu madax uga dhigo aw sariyatin ciidan yar oo gaadma ah ciidan yar oo sahan ah hadduu uga dhigo madax uga dhigo awsaahu nebigu waa u dardaarmi jiray ninkaa madaxda bitaqwa allahi ilahay cabsidiisa ciidan la dirayo hadduu abaadulo uga dhigo ciidankaas ama ciidan yar ha noqdo ama ciidan weynba ha noqdee nebigu ninkaa wuxuu u dardaarmi jiray ilaahay cabsidiisa yacni waxa weeyaan sharciga ku toosnoo wey wuxuusan sharcigu ogoleen ka tag wixii ilaahay ogolaadayna subxaana amrayna la imow saasuu macnaha hadal kelimadu macnaheedu ay waman wamantaasi wabiman goy macnaha wabiman dadna wuu u dardaarmi jiray nebigu ninkaasaa loo dardaarmaya wa biman yani biixsaani man dad inuu u samafalana waa loo dardaarmi jiray macahu la jirankiisa oo min almuslimiina muslimiinta ah khayran wanaag inuu u sameeyo yani dadka uu wata ee madaxda uu yahayna inuu ka dadaalo oo khayr uu u sameeyo khayr kula dadaalo nabigu sal ly slm u dardaarmi jiray macnaha waxaa laga wadaa inuu u dhibriyo oo wixii dantoodu ay ku jirto uu ka shaqeeyo oo waxayna qaadi karin uusan ku kalifin oo uu u samafalo oo dhaqan wanaagsan iyo dabeecad wanaagsan u kula dhaqmo oo masaalixdooda ka shaqeeyo middaa iyadaa wey saasuu nabigu sal ly waslam kula dardaarmi jiray fa qaala nabigu wuxuu yihi sal lay wasalam nabigu wuxuu yihi uqzu duula bismi illaahi magaca ilaahi ku duula fii sabiili illahi markuu ula dardaarmo oo sagootiyo oo ay dhaqaaqayaan buu nabigu marka sidan odhan jiray salawatullahi waslamu caleyh uqzu duula bismi illaahi magaca ilaahay idinkoo kaalmaysanaya magaca ilaahay kaalmaysta oo duula fii sabiili illaahi jidka ilaahay ku duula macnaha fii sabiili illahi waxaa laga wadaa niyadiinuna ha noqoto liiclaa'i kelimati illaah diinta ilaahay inaad sara yeeshaan ujeedooyin kale oo adduunye iyo manaafic kale iyo iyayna qalbigiina gelin fii sabiili illahi waxaa kaloo soo gelaysa camalkiinu ha waafaqsanaa sharciga ilah taas manaa niyada iyo camalkaba jidka ilaahay waafajiya qaatiluu la dagaalama man kafara cidii gaalooda bilaahi ilaahay ku gaalooda gaaladoo dhan la dagaalama waaya macnaha gaaladoo dhan in la dagaalamahayo kutusiyo siday u kala sokeeyaan yaa ayuha aladiina aamanuu qaatilu aladiina yaluunakum min alkufaar qolada ugu sokaysaa laga bilaabi markaa kadibna say isugu xigaan unbaa loo wadi wey macnaha marka gaalada waxaa laga soo reebaya dadka aan dagaalabin haweenka iyo caruurta iyo oduqa odayga iyo yani suufiga duurgalka ahee duurkiisa iskaga cibaadaysanaya iyo qolyahaasaa laga soo reebay maa uqsuu duuna buu nabigu dhihi jira sal alay wasalam walaa tagulluu hakhayaamina haniimada hakhayaamina huluulka waxaa la yidhahdaa haniimada oo wax laga qarsado xolihii haniimada ee gaalada laga qabsaday waxaa waajiba in laysu keeno oo mas-uulka iyo markaa ninka meesha wato ciidanka wata loo geeyo si siman baa marka loogu talin doonaayo sharcigu ugu talagalay baa loo qaybin haddii intaadan meeshaba geyninba intaad qeyb qarsato meel dhigato hululka kaasaa la yidhahda haniimada oo qaar looga qaato si aan sharci ahaynoo loo qarsado si qarsadiya loo qaataa hululka la yidhaahdaa marka khiyaanada ha ku sameyninabu nabigu uri sal ly wasalam haniimada yani waa dunuubta waaweyn bay ka mid tahay walaa taqdiru ballantana ha ka bixina buu nabigu uri sal alay slam ballan furyo ha samaynina oo haddii gaalada ballan aad wada gashaa ballantaa ilaaliya wey macana walaa tumathiluu ha suura xumaynina tamhiilka waxaa la yidhahdaa meydka markaad dadka laysaan yani wejiga iyo wejiga ha ka jarjarinoo sanka ha ka goyno dhagaha ka jarjarinoo ruuxa sawirkii ilaahay siiyey subxaana wa tacaala yani wax nabara oo yani waxa weyaan sawirkiisa xumeeya ha u geysanina qasadkiinu uu saas yahay idinkoo qasadkiinu yahay inaad sawirkiisa ku xumaysaan sidaa ha yeelina wey macna walaa tumailu gaaladaa samayn jirtay waxaa laleeyahay marka oo culimadu aada uga doodsan yihiin hadday iyagu inugu sameeyaan ooay muslimiintii ku sameeyaan oo raggii muslimiinta laga laayay intay qabtaan dhagaha iyo sanka iyo googooyaan ma la samayn kara miya sidanay mamnuuc ku tahay oo lama ogola miya waxay rajaxayaan bacdu ahlilcilmi in ay bannaan tahay laba shardi ay ku bannaantahay hadday muslimiinta ku sameeyaan waa mid oo ay tahay argos argos midda labaad waa inay ka imaanayso arrintaasi in ay ku daayaan oo ayaga laftooda markii raggoodii lagu sameeyo arrintani ay ku soo abjarmi karta macna waa inay iyagu nooga horeeyaan talabaadna teenu waa inay macnaha tahay uun jawaabtoodii laga jawaabayo saas way macnaha yani waxaa laga qaadan baa laleeyahay faman ictadaa calaykum faactaduu caleyhi bimili ma ctadaa calaykum ruux idinku xadgudba intuu idinku xadgudba inle ku xadgudba saas way macnaha wajazaau sayiatin sayi'atun miluha saas yani waxa weeyaan xumaan abaalkeedu waxa weye waa iyadii oo kale iyadii oo kaleo ka badnayn saasay marka culimada qaar ka mid a rajaxayaan sida sheekh ibn oo kale walaa taqtuluu hadilina buu nabigu uri sal lla alay wasalam waliidan ilmo yar hadilina caruur ah maxaa yeelay dagaalka muslimiintu ay gaalada kula jiraan ma aha liajli ruuxani waa gaal looma dilayo maqsadka iyo ujeedadu ma aha liajli ruuxani waa gaal maxaa yele hadduu gaalnimo loo dilaya dadka carruurtaa la layn lahaa oo haweenkaa la layn lahaa oo odayaashaa la layn lahaayo suufiga duurkalkaa lalayn lahaayo ee waxaa loo dilayaay waxawaaye diinta ilaahay dacwada ay hortaagan yihiin awooddiiyo quwadda ku hortaagan yihiin in la dhaafiyo awooddaa in meesha laga riixan baa la oo isu banaanaato dacwada diinta iyo dadka maqalkoodii iyo dhagahoodii iyo gaaladii inay isu bannaanaataa la doonaya saas weyaan xaajiskan iyo derbigan marka dadkii ka sokeeyey ee diintii u diidan in la dhaafiyaa loogu talagalay oo quwadoodan iyo awoodoodan macnaha wax la burburiyey saa waxaa kutusaya xataa markii laga adkaado dadka laga soo qabto ama qoladii heshiis gasho ama diniyiinta jizyada bixiya iyagoo gaalo ah haddana nafta ha loo qoonsado hala dila la dhihi maayo waa gaale cilada loo dilaya marka gaalnimo maaha cilada loo dilayaa gaalnimo keligeed meehe waxa weyaan macnaha dacwaday hortaagan yihiin baa macnaha la doonaya in la dhaafiyo haddii si uun loo dhaafiyana waxa weyaan marka lafahooda waxba lagu fali maayo dilkeeda si kale unbaa loola dhaqmi wey macna ayib waidaa laqiita haddaad la kulanto caduwaka cadowgaaga haddaad la kulanto buu nabigu yuri sal alay slam oo min almushrikiina gaalada ka mid sadaad usii socotaan markaad cadowgiina isu tagtaan fadcuhum ugu yeedh buu nabigu yuri sal alay waslam iyuu dhihi jiray ilaa talaati khisaalin saddex arrimood ugu yeedh aw khilaalin khilaal iyo khisaalku shaki wey raawigaa ku shakiya laakiin waa isku macno wey faayatuhunna saddexdaa middooda maa ajaabuuka ay kaa yeelaan maadu waa zaa'ido saddexdaa mid alla miday kaa yeelaan faqbal minhum ka yeel wa kufa canhum iskana daa saddex arrimood u bandhig ka codso saddexdaa mid alla midday kaa yeelaan yani waxa weeye kaga joog oo ka ogolow oo dagaalka ka joog uma markaa kadibna udcuhum ugu yeedh ila alislaami islaamnimada ugu yeedh tumadaasi waa zaa'ide waayo maxaa yeelay saddexdii arrimood baa la faahfaahinaya marka sumada meesha taata mawqic ma laha udcuhum ugu yeedh saddexdii waa kuwan midda koobaadi waxa weye udcuhum waxaad ugu yeedhaa ila alislaami islaamnimada ugu yeedha fain macnaha inay islaamaan oo diinta qaataan oo gaalnimada ka tagaan fain ajaabuuka hadday ku yeelaan oo kaa yeelaan faqbal minhum ka yeel ka aqbal islaamnimadii ka aqbal uma markaa kadibna udcuhum ugu yeedh ila taxawuli inay kasoo wareegaan min daarihim deegaankooda inay kasoo wareegaan ilaa daari lmuhaajiriina muhaajiriinta deegaankooda inay usoo wareegaan hadday islaamaan waxaa laga codsanayaa inay deegaamadooda ka tagaanoo meesha dowladda muslimiinta saldhigga u ah raggii hore muhaajiriintana ay tageen oo madiine ah halkaa inay u hijroodaan baa la amri hijradu ila waajibay ahayd waagaas ilaa haddana meesha ruuxuusan diintiisa ku gudan karin waajib wey inuu ka hijroodo marka inay meeshaa ka tagaan oo u tagaan yani waxa weye muslimiinta kale u tagaan saasaa lagu waajiba waxaa ka muuqata marka waa niman reebaadiya ama waa niman reebaadiya ama waa niman tuulooyin kala degan waa inay ka guuraanoo ay madiine soo degaan macna waxaa saa loo leeyahay muslimiintaa yar marka waa laysku ururinaya inay isbukushadaan oo yani isgarabsadaan baa la doonaya inay awoodooda muuqato oo macnaa waxaweye heshadaan saasaa meesha kasoo baxaysa marka inay kasoo wareegaan deegaankooda ay deegaanka muhaajiriinta yimaadaan madiina laga wadaayo sidaasaa marka ayuu amraya wa akhbirhum waxaad u sheegtaa annahum iyagu in facaluu hadday yeelaan daalika arrinka hadday saa yeelaan oo soo guuraan falahum waxaa u sugnaaday maalin muhaajiriina muhaajiriinta iyaga ka horreeyey ee meeshaa u hijrooday waxay leeyihiin oo kaley leeyihin wa calayhim dushoodana waxaa ah maa cala almuhaajiriina muhaajiriinta dushooda wixii ahaa wax alla wixii mas-uuliyad iyo xil iyo takaaliif muhaajiriinta ku duldhacayana ayagana uu ku duldhaci waxay maslaxa iyo dan iyo xuquuq ay leeyihiin muhaajiriintuna way la yeelanayaan waa hadday guuraanoo meeshaa ay degaan wey macna ayb fa in abow hadday diidaan way islaameen nimankii soo hijrooda oo meeshan ka tago oo madiine u guura markii layidhahdana diide halkan ay ka tegi mayla dhahaan fain abow hadday diidaan an yataxawaluu in ay wareegaan minhaa deegaankoodiiyo daartoodii inay ka wareegaan hadday diidaan fa akhbirhum waxaad u sheegtaa annahum iyagu yakuunuuna inay ahaanayaan ka acraabi lmuslimiina muslimiinta reer baadiyahoodaoo kale dadka baadiyaha bay uga kale lamid noqonayaan oo maxaa axkaamta reer baadiyahu uu yahay marka waa yejri calayhim dushooda waxaa ku dureeraya xukmullaahi tacaala ilahay xukunkiisaa dushooda ku dureeraya xukumka ilaahay soo dejiyey dejiyey waa lagu fulin walaa yakuunu mana ahaanayo lahum iyaga fi lhaniimati haniimada dhexdeeda xoolaha gaalada laga soo qabsado waalfay-i iyo fay-a gaaladu ay ka carareen toona shay-un waxba uga ahaan maayo haniimada iyo fay-a waxba kuma ay lahaa ilaa an yujaahiduu inay jihaadaan mooye maca almuslimiina muslimiinta la jirankooda inay jihaadaan mooye macnaha hadii yidhahdaan meesha nadaa iska deganeenana oo diidaan inay soo hijroodaan horta axkaamtii sharcigu waa lagu fulin oo tajri yajri calayhi xukmullahi waxaa laga wadaa wixii sharciga soo dega xuduuddii baa lagu fulin oo zakadii baa laga qaaday oo axkaamtii sharciga ahayd waa ku fulaysaa waa kow ta labaad xoolaha muslimiinta soo gala waxba kuma aynaa xoolaha muslimiinta soo gala matala waxa weeye haddii gaalo inta lala dagaalamo haniimo fara badan laga soo qabsado reebaadiyaa tihiinoo maadaama aydan gacanba ka geysanin dagaalkii gacanba ilaa ka geysana qabanqaabihiisi gacanba ilaa ka geysana xoolihiina ad iska tabcanaysaan oo baadiya ad iska degantihin tuulooyinkiina ad iska degantihin waxba kuma lihidi wixii meeshaa laga soo helo fay haddii lasoo helo sidoo kale waxba kuma ilah fayga waxaa la yidhahda iyo haniimada waxay kala yihiin hal farqi baa udhexeeya haniimada xooga gaalada wax xoog lagaga qaata la yidhahda faygana waxaa la yidhahdaa wixii ay iyagu lafahooda ka cararay ka hore dagaal baa lagu qabsaday kan dambe laakiin iyagaa lafahooda uga cararay waxaa lasoo gudageliyaa faygan jizyada jizyada ay duniyiintu bixiyaan ayadana waa lasoo gudagelaya culimada qaar baa dhex marka xoolaha muslimiinta soo gelaya ee dawladda soo gelaya ee dadweynaha loogu talagalay waxba ku yeelan maayaan xaquba ay lahaa macna hadday soo guuri waayaan ilaa inay jihaadaan oo muslimiinta ay ka garab jihaadaan mooyaane hadday muslimiinta la jihaadaan oo dagaalka wax ka galaan hade haniimaday wax ku yeelanayaan markaa wey macna intaasi waa goorma intaasi waa hal khiyaar wey khiyaarka hore islaamnimada hadday qaataan soo guuraa la odhanaya hadday soo guuri waayaan xuquuqday leeyihiin iyo waxa dushooda ku fulhayaan laynoo sheegay waxaa inoo laabnaa khiyaarkiis labaad ee uu u bandhigi lahaa hadday islaamnimada diidaan fa inhum ayagu abow hadday diidaan inay islaamaan nimankii gaaladeed kulanteen fasalhum waxaad weydiisataa aljizyata jibir jizyada waxaa la yidhahdaa waa xoolo dadka laga qaado dadka laga qaadaa macna ayb gaalada ah ee dowladda muslimiinta ku hoos nool xoolaha laga qaadayana waxaa bedelkooda lagu siinayaa waa lagu ilaalinaya yani difaaca bay mudan yihiin xoolahoodii iyo dhiigoodii iyo xuquuqdoodii in lagu ilaaliyay mudan yihiin yani waxa weyaan iyagu dagaaladii muslimiintu galahayeen iyo difaacii wadanka ay ugu jireen iyo qaybsaas ka qaadan maayaan yani bimanzilati waxay ka dhigantaa muslimiinta soo zake lagama qaado zakada muslimiinta laga qaaday xoolahooda laga qaado ayagu maadaama bulshadii ay ka tirsan yihiin oo dowladda hoos yimaadaan iyaga waxaa laga qaadaa jizya laga qaada zakadu waa shay cibaada u ah jizyadu laakiin waa shay ilaahay uu ku dulaynaya gaalada oo lagu dareensiinayo inay dulaysan yihiin dad liita yihiin macna marka jizyadaasaa laga qaaday jizyadaa marka laga qaadana dindiyiin bay noqonayaan xaq bay u yeelanayaan inay waddanka muslimiinta ku noolaadaan islamarkaana la difaaco oo xuquuqdooda iyo wax alle waxay leeyihiin oo dhan aan macnaha waxway dib loo geysanin ayb fa inhum iyagu ajaabuuka hadday kaa yeelaan oo warjizyaan bixinanaa hadala daayo yidhaahdaan faqbal minhum ka yeel wa kufa canhum iskala daa kufa ka reebsoon canhu xaggooda fa inhum iyagu abow hadday diidaan maxay yidhaahdeen fara islaameen jizyana ma ogolin xalku bixiya marka fa inhum iyagu abow hadday diidaan labadaaba fastacin billaahi ilaahay kaalmayso oo waqaatilhum la dagaalan marka intaad ilaahay kaalmaysatood ku xidhanto oo tala saaran ku bilow wey macna wax ilaahay idinkala dheefiyaba wa idaa xaasarta haddii aad hareerayso ood go-doomiso ahla xisnin dhufays dadkii qolyo dhufays ku jira xisniga waxaa la yidhaahdaa dhufaysyada kor guryaha dushooda laga sameeyo yani dhufaysyada dhulka hadda laga qodaa laakiin waagii hore waxay u badnaan jireen in yani guryaha dushooda laga sameeyey halkaa laga sameeyey macna marka qolyo meel degan oo dhufaysyo samaystay oo derbiye isku wareejiyey oo meel isku ilaaliyey haddii aad xisaar ku samayso xisaarka waxaa la yidhahdaa cidhiidi in aad geliso ood go-doomiso oo inay baxaanna aad u diiddo in loo soo galana aad diiddo ood isku hareerayso oo fa araaduuka ay kaa codsadaan oy kaa doonaan an tajcala inaad yeesho lahum iyaga dimmat allaahi ilaahay ammaangelintiisa ballan ilaahay iyo wa wadimata nebihi nebigiisa yani cahdigiisa iyo ballankiisa inaad u yeesho hadday kaa codsadaan falaa tajcal ha yeelin lahum iyaga ha u yeelin dimmat allaahi ilaahay ballantiisa ha siinin wa dimmata nebiyihi nebigiisa ballantiisana ha siininoo hala gelin walaakin ijcal waxaase u yeeshaa lahum iyaga dimmataka adiga ballantaada wadibata asxaabika iyo ragga kula socda balladiisa macna intii lala socota ballan la gala laakiin ballan ilaahay iyo ballan rasuul hala geli wey macna saa ha kula gelin maxaa loogula geli laaya maxaa yeelay ballanta ilaahay iyo ta nebigu sal alay wasalam way culus tahay tiinna laakiin qolada aad madaxda ka tahay intii laa muslimiinta ballantaad gashaan oo magiciina ku gashaani way ka fududdahay fa inakum adug idinku in takfuruu in aad haddii aad jabisaan an takfuru fain lakum idinku an takfuruu in aad jabisaan dimamakum ballabihiinna inaad ka baxdaan wa dimmata asxaabikum iyo saaxiibadiin iyo ragga aad wadato ballantooda aad ka baxdo ballanta magacooda lagu galay inaad ka baxdaan ood jebisaan ayaa ahwanu waxay ka fududdahay in an takfiruu in aad jabisaan dimmat allaahi ilaahay ballantiisa wa wadimata nabiyihi sal alay slam iyo nabiga balladiisa saas way macnaha haddaad qolo u tagto oo qoladaas intaad hareerayso markay isu yaabaan ay tidhahdaan warniyow nala heshii oo ballal nala gal balladda aad la gelaysaay qaabkaad ula gelaysay yuusan noqon waxaan idinkula gelayaa ilaahay ballantiisa iyo nebigiisa ballantiisa sal alay wasalam ayaan idinla gelayaa sidaa ha odhane laakiin waxaad tidhahdaa anigiyo ragga ila socda ballantaana oo annaga naga socotaanu idinla gelayna maxay ku kala gedisan yihiin waxay ku kala gedisan yihiin barrito waxaa ku wowdaa ballantaa inaad khaldantaanoo si uun uga baxdaan si uun ama qaar idinka idinka mida inay khaldamaan ama macnaha waxa weye mid kaleba intuu yimaado muslimiintoo ka warhaynin ballanta inuu meel kaga dhaco sidaa daraaddeed ballan idinka xaggiina ka timid oo magiciina lagu galay in aad jabisaan ood meel kaga dhacdaan yaa ka fudud si ilaahay aad magaciisa ku gasheen ama nebigiisa aad ku gasheen yani waxa wey jebisheeda saa daraaddeed ha ku gelina buu nabigu leh salawatullah waslamu caleyh saasaa marka fiican saasaa fiican kii ilaahay baa kula gelayaa inaad tidhaahdo hoogaa adayg baa ku jira saasuu marka nebigu sal alay wasalam uu barayaa ummadda wa idaa xaasarta haddaad hareerayso ahla xisnin dad iyaguna dhufays ku jira haddaad hareerayso ood macnaha waxa weye cidhiidhi gelin oo fa araaduuka ay kaa doonaan an tanzilahum an tunzilahum in aad ku dejiso calaa xukmi illaahi ilaahay xukumkiisa xukumka ilaahay baanu rabnaaye hanalagu dejiyo falaa tunzilhum ha ku dejina walaakin anzilhum waxaase ku dejisaa calaa xukmika adiga xukumkaaga ku deji adigu xukumka iyo ijtihaadkaaga iyo dadaalkaaga ayaan idinku xukumi ku dheh maxaa yeelay fa innaka adigu laa tadri ma ogid atusiibu miyaad heli doo miyaad haleeli doontaa fiihim dhexdooda xukma allahi ilaa xukumkiisa am laa mise ma asiibi doon xukumka ilaahay inaad asiib iyo in kale garan mayside xukumka ilahay baan idinku xukumayaa marna hadhin rawahu muslim baa weriya xadiis qaybta dambena waxa waaye hadday ku yidhahdaan markaad hareerayso warriya waxaanu diyaar u nahay wixii ilaahay nagu xukumayo oo xukumka ilaahay uu qabo in nalabariyaanu diyaar u nahay ee ilaahay xukumkiisa nasaar oo nagu xukumo ha ku xukumin xukumka ilaahay baan idinku xukumayaa ha dhihine xukumkaygaan idinku xukumayaan xukumkayga ayaan idinku xukumayaa xukumkaaga ku dejiyo ku xukum macnaha xukumkaaga waxaad adigu maskaxdaada kala timid oo yani ijtihaadkaaga iyo qiyaaskaaga iyo caqligaaga kula timid lagama wada waxaa laga wadaa wixii ilaahay ku haleeshiiyo oo diinta ilaahay aad ka fahamsan tahay ku xukum laakiin hadalka hagaajiyo sharcigii ilaahay iyo diintii ilaahay baan idinku xukumaya waxaa laga yaabaa intaad saa tidhaahdo haddana sharcigii ilaahay inaad garan weydood ku khaldamo ijtihaadkaagu inuu khaldamo sidaa daraaddeedna meeshaa arrin weyni ay ka timaado waxaad tidhahdaa marka kaygaan idinku xukumaya kaygaan idinku xukumayana ha noqoto diintii markaad dadaashood ijtihaado wixii ilaahay kaa waafajiyo markaa ku haddaad marka kaygaan kugu xukminaya intaad tidhi aad ku khaldantay dinkiisii ku khaldamay maad noqota kii ilahay mid ku khaldamay maada noqolin wey macna kii ilaahay mid ku khaldamay maada noqolin sidaas marka hadalkaas waxay culimmadu isweydiinayaan weli miyuu taagan yahay mise intii waxyigu degahayay unbuu arrinkani jiray oo nebigu dhoolaa salawatullahi wasalaamu caleyh shaykh ibnu cutaymiin wuxuu leeyahay intii nebigu dhoolaa salawatullahi wasalaamu calayhi unbay sidan ahayd sababkuna waxa weeye waxaa laga yaabaa ninkan hogaamiyahee ciidanka lala diray ee gaalada u tegey ee xukumkii ilaahay baan yaan idinku dejiyey yiri xukunkii intuu soo maqnaaba in la bedelay oo aayado kale soo degeen oo sharci kale soo degey baa dadkii maxaa lagu odhani marka ila sharciga ilaha isbedel oo xilligaa waxaa taagnaa sharcigaa degayay oo kolba waxbaa la bedelayay haddaad sharci iyo aayado soo degay oo hore saad dadkan kalaata ku xugmis berita markaad madiine ku laabato la yidhaahdo waaba la bedelay wixiiba oo qur-aan kalaa soo degay oo sharcigaa waa la bedelay dadkii maxaa lagula hadlay marka mansuuka laguma socodsiin karoo la bedelay haddii la layidhahdo warkii hore la bedelna ballantiiyo loga baxay bay noqonaysaa xukunkii ilahay yani waxa xukunkii lala galay ila kii ilahay baa lagula galay waxay noqonaysaa war muslimiintan xukunkoodu isburinahaya iska hor imaanaya muxuu ah halkaasaa kasoo baxaysa saas daraaddeed haddaadse tidhahdo warkaygaan anigu idin saaray oo xukmkaygii iyo fahamkaygii iyo waxaan anigu ka fahmay baan idinku xugmiyey berrinta hadday wax isbedelaan anaa khaldamay wey marka adoo shaksiya khaldamay diinta ilaahay baa isbedbedeshay oo meel ka dhacday oo khaladantay oo ma imaanayso macnahooda hadda laakiin markuu nabigu geeriyooday kadib salawatullhi wasalaamu caleyh mushkiladaa aamin baa laga yahay mushkiladaas aamin baa laga yahay oo ma dhacay ruuxa mas-uulka ah ee diintana yaqaana xilka muslimiintana haya ijtihaadkiisa iyo dadaalkuu sameeyana sharcigu diinbuba u yaqaanaaba ijtihaadka culimada yani waxa weyaan iyo dadaalkooda wixii dadaal meeshii uu gaadhsiiyoy ku furaan oo ay gartaan waa diin waay waa diin wax khilaafsan haddaan la helin wax khilaafsan oo ka xoog badan marka la hero baa laga tegey marka xugum ilaahay iyo diintii ilaahay wey saa daraaddeed ayaa waxaa bannaan buu leeyahay in xukumka ilaahay ayaan hadda macnaha idinku xugminaya oon idinku dejinaya in la yidhaahdo waxaase ka fiican buu leeyahy in la yidhahdo wixii diinta ilaahay aan ka fahmin baan idinku xugminaya in macnaha iyada lafteeda la taxadaro ayaa fiican buu leey macna wallahu aclam fiihi masaa'il baabkan masaa'ilna waraa ku jira aluulaa masalada koobaadi waxa weeye alfarqu farqiga u dhaxeeya bayna dimmati illaahi ilaahay cahdigiisa iyo wa dimmata nebiyi iyo nebigiisa ballantiisa iyo wa bayna dimmati lmuslimiina saasa fiican wa bayna dimmati lmuslimiina iyo muslimiinta cahdigooda iyo ballankooda yani farqi baa udhexeeya wuxuu udhexeeyaa ballan ilaahay iyo ballanta nebigiis oo dhinaca iyo ballanta muslimiinta oo iyaduna dhinaca labadaa qaybood farqi baa udhexeey oo farqi udhexeey muxuu yahay ballanta ilaahay baa culus ballanta nebigiisa lagu galo salawatullahi wasalaamu calayhina way culus tahay ta muslimiintu dhexdooda ayagu ay xaggooda ka galaan oo dad kale ay la galaan oo magaxooda ay ku galaanna way ka fududahay labadaas taas macnaa farqiga udhexeeya athaaniyatu masalada labaad waxa weye alirshaadu haruurin laysku hanuuniyo ilaa aqali lamrayni labada arrimood midkooda yar khataran xagga khatar laba arrimood oo labaduba khatar leeyihin hadday isku kaa qabsadaan ka khatartiisu yar tahay baad samayn oo lagu ogol yahay markaas wuxuu tilmaamayaa qaacidada la yidhaahdo akhafu dararayn irtikaabu akhafi dararayn labada dhib midkooda fudud baa la samayn hadday isku kaa qabsa waa qaacido weyn oo sharci oo qaacidatu masaalix walmafasid la yidhaahdo ayay qeyb ka tahay macnaha ikhtiyaaru ahwani sharayn iyadana waa la yidhahdaa yani labada shar labada shar midkooda fudud ayaa la doortaa laba hadday isku kaa qabsamaan macna saas weeye oo laba dhib baa isu kaa haysto oo aadan marnaba ka fursanaynin midkood inaad samaysaa macna masale waxa weeye jirkii waa tusaale maalan jirkii jirhkiibaa waxaa ku dhalatay maalan cudurka sarafaanka la yihahdo ula cudurkaasaa ku dhashay meeshuu galo in la gooyo mooyaane jirku ku faafay idinkana intuu caafimaad qabo in la gooyo sharcan lama ogola ayib laba arrimood baa marka meesha taagan laba laba dhib baa meesha yaala laba khatarood in xubin la gooyo xubnihii ilaahay uu addoonkii siiyey ka mid a qadar baa ku jirta shay sharcan bannaana ma ah iyo in jirhkiiba uu dhinto oo intay yacni saray gudubto oy faafto ayba ruuxii dhannaaba disho iyaduna waa khatar laakiin labada khataroodba sima yihin waa kala fudud yihin sidaa daraaddeed labada khatarood kan fudud baa marka bannaanaanaya kan fudud ayaa banaanaya kanba fudud baa la samaynaya haweenaydii ilmaha uurkeeda ku jira ilmahaas haddaan laga soo soorin inay dhiban baa la taxqiijiyey ama boqolkiiba sagaashan loo badiyey ilmaha waa lasoo tuuraya leanna laba madaro iyo laba mabsi laba dhib baa meesha yaal in ilmihii la dilo oo macnaha waxa weye lasoo tuuro iyo in macnaha waxa weye hooyadii ay dhimato labadooda koodee khatarsan marka hooyadaa la hubaa kan wuxuu noqon doonaba la garan maayo nolol buu ku imaan doonaa tolomise isagoo meyduu imaan doona marka yani waxa weye midho farax ku jira kuwa geedkaana looma daadiyo wey taweyn labada maslaxa marka hadday laba mafsada isqabtaan ta fudud baa la samaynaya taa fudud baa marka waxay noqonaysaa jaa-is noqonaysa waa banaananaysaa mana waa banaananaysaa saasuu macnaha ka wada alirshaad ilaa aqali lamrayni khataran yani qawaacidda waaweyn ee diintay ka qawaacidda waaweyn ee diintay ka tahay ayib xagee bay ku jirtaa arrintaas oo xadiid waxay kaga jirtaa khatarta ka imaanaysa ballanta ay muslimiintu magacooda ku galaan iyo khatarta ka imaanaysa ballanta ay ku galaan ilaahay magiciisa iyo nebiga magaciisa sal alay wasalam way kala wen yihiin sooma ta waxaa weyn ilaahay iyo nebiga sal alay wasalam magaciisa lagu gelayo yaa weyn saa daraaddeed taa daayaa la maxaad samaynaysaan tanaa fududeed qaad wey man yani waxa weye ahwana sharayn ama yani aqalu lamrayni khabaran kaas ka wada ahaaliatu masalada saddexaad waxa weye qowluhu nebiga odhahdiisa uu yidhi salawatullahi wasalaamu caleyh iqzuu duula bismillaahi idinkoo magaca ilahay kaalmaysanaya fii sabiililah jidka ilahayna ku duula alkhaamisatu midda shanaadi waxa weye qowluhu nabiga odhahdu yihi sal lay slam istacin kaalmayso billaahi ilaahay kaalmayso wa qaatilhum la dagaalan macnaha ilahay subxaana watacala intaad isku xidho la dagaalan la dagaalan asaadisatu masalada lixaad waxa weye alfarqu kala qaadis bayna xukm illahi xukumka ilaahay iyo wa xukmi lculamaa culimada xukumkooda la kala qaado maxaa u dhexeey xukumka ilahay haddaad tidhaahdo xaq mooye wax kalamaba noqon karaba xukumka culimadu laakiin xaqna waa noqon karaa baatilna waa noqon karaa waa ijtihaad sooma waa wax dadaalkooda wey nusuustii bay dhex galeen waa dadaaleen intii tabartooda ay bixiyeen markaa kadib intaa iyagoo dadaaleen yaa laga yaabaa ninka culimada haddana inuu xaqii siduu ahaa u heli waayo oo uu garab maro sidaa daraaddeed ninka culimada xukumka xaggiisa kasoo fulaayey qaladna waa noqon karaa oo sharcigu waa waafaqi karaa saxna waa noqon karaa laakiin haddaad tidhahdo xukumka ilaah iyo xukumka rasuulka haddaad tidhahdo xaq mooyaane waa xug baatil maba noqon kara saasay ku kala gedsiin macnaa midna waa muxtamil midna waa qaci waaye wuxuu wax yani khalad maba ixtimaali karo saasay ku kala gedsan yihiin asaabicatu masalada toddobaadi waxa weeye fii kowni saxaabihii saxaabigii ahaanshihiis uu yahay yaxkumu mid xukminaya cinda alxaajati markii loo baahdo bixukmin xukm ayuu ku xukminaya xukumkaasoo laa yadri uusan ogeyn ayuwaafiqu ma waafaqayaa xukm allahi ilahay xukumkiisa miyuu waafaqaya ama laa mise miyuu waafaqaya saxaabigii haddii loo baahdo oo shaygan xukum loogu baahdo xukumkiina uusan markaasi hubin salow sharciga ilahay ma waafaqi doonta mise ma waafaqi doonta inuu xukmin karo asaga oo garanayna sano muwaafaq toosaas isma macnaha waxa weeye ibni aadamka ilaahay wuxuu ku kalifay ijtihaad ijtihaadka waa inuu ehel u yahay oo uu yani wixii lagu ijtihaadi lahayo cilmigeedii leeyahy haddana masaladu markay ku timaado inuu ijtihaado sharcigii ku laabo wixii ilaahay sharcigaa ka garansiiyo idin uu macnaha markaa ku xugmiyo hadduu waafaqana laba ajir buu leeyahy hadduu waafaqi waayo ku khaldamana hal ajir buu dela-aan marna ma dhacay laakiin dadkii loo ijtihaaday ee ninka culimmada uu ijtihaaday hadday markaa kadib ama nin kaloo culimo a ka ogaadaan ama iyagoo sharcigii bartayba ogaadaan inuu ninkaa culimadii ku khaldamay masalada inay garab maraan oo sharcigii markaa raacaan leanna isaga wuu dadaalay ajir unbauna ku tegay oo macnaha waxa weeye laba gooraba ajir buu la tegay wy macna marka saxaabada keliyatana ma ahee culimada mujtahidiinta oo dhan baa saas masaladii ku timaada waxay un ilaahay diinta ka garansiiye ku xugminayaan ayagoo marka aan hubin sharciga ilaahay ma waafaqi doontaa mise ma waafaqi doonta laakiin alabatu dani alabatu dani waa lahahda yani balahaagu hadduu saa u bad ood balaha u badiso inaad sharcigii waafaqsantaho harci arrintan sharciga waafaqsan tahay balahaa dhankaa u batay baad wax ku xugminaysa balaha iyo yaqiintuna labaduba sharcigu waa muctabar waayo sidaa macnaha loo ictibaariyaa saas weyaan baabu maa jaaa wixii yimid buu baa u yahay fi liqsaami dhaarasho cala allahi ilaahay dushiisa lagu dhaarto iqsaam cala allahi waxaa laga wadaa ruuxu inuu yidhaahdo ilaahay baan ku dhaartay inuusan alla sidaas samaynayn ama inuu sidaas samaynayn ilahay wuxuu samaynayay inuu addoonka ku dhaarto saasaa la yidhahdaa aliqsaam cala allah munaasabada tawxiidka uu laleeyahy waxa weeye yacni waxoogaa waxaa ku yara jira ruuxu wuxuusan ogeyn insha allah tacala waa ka hadlaynaayo qaybo badan buu leeyahay wuxuusan ogeyn haddii uu ilaahay ku dhaartay wallaahi inuu ilaahay saa yeeli ama inuusan saa yeelin xoogaa aadaab xuma ku aadaab xumo ayaa ku jirta yani waxa weyaan markii qeyb ka mida laga reebo oo inoo imaan insha allah tacala aadaab xumada iyo aadaab xumaduna dee tawxiidka kamaalkiisii bay nusqaaminaysaa oo tawxiidkay dhaawacaysaa man tawxiidkay meel kaga dhacaysaa baabu maa jaa wixii baabu yahay fi liqsaabi dhaarasho cala allahi ilahay dushiisa lagu dhaarto yacni waa inuu ruuxu yidhaahdo ilaahay baan ku dhaartaye inuusan alla saas samaynayn ama inuu sidaas samaynin saddex arrimood baa loo saddex baa loo kala qaadaa marka ta koobaadi waxa weeye addoonku wuxuu ku dhaaranayaa ilaahay inuu saa yeeli ama inuusan saa yeelaynin sharciga ilaahay wuxuu ka qaatay oo uu hubo sharcigaaba meel cad ka baray oo si cad u tibaaxay masalan sharcigu wuxuu sheegay gaal inuusan ilaahay talo gelinayn markaasaa waxaa tidhi wallaahi laa yakfiru allaahu mushrikan walaa yudkhiluhu ljanna wallaahi inuusan ilaahay gaal u dambi dhaafaynin jannadiisana gelinayn soo kumaada dhaaranin ilaahay inuusan dhaaf samaynaynin oo gaal u dambidhaafaynin jannadiisana uusan gelinaynin laakiin sharcigaas si cad u sheegayo ilaahay baa ku sheegay subxaana watacala kitaabkiisa inuusan gaal u dibdaab jannadiisa inuusan taasi waa banaanta taasi waa banaanta dhib ma laha wax sharciguba si cad u sheegay inaad ku dhaarato oo ilaahay inuu samaynaya ama uusan samaynaynin yani waxa weeyaan waa iska banaan masala waxaa tidhi wallaahi inuu ilaahay muslimka ruuxa mu'minka ah inuu jannada gelin qur-aankaa sheegay oo sunnadaa sheegay waa banaantay taasoo kale ta labaadi waxa weeye ruuxu ilaahay buu rajadii aad ugu rajadiisa ugu weytahay oo bala fiican buu ilaahay ka malaysanaya siduu ilaahay uga bartay subxaana wa tacaala iyo rajada uu ku qabaa aada u xoog badan markaasaa wuxuu yidhi wallaahi inaan saasi aysan dhacayn inuu ilahay uusan saa yeelay waa waxyaalihii adduunka ka dhacayay wuxuu yidhi wallaahi inuu macnaha waxa weeyaan ilaahay subxaanahu wa tacaala uu roob nasiin saasoo kaleeto wallaahi inuu ilaahay hebel caafin saasoo kaleeto waxaana ka keenaya kalsooni buuxda oo addoonkan uu ilaahay ku qabo subxaana watacaala saa ugu dhaaranay ayaduna way bannaan tahay sida nebiga xadiistiisa laga qaadanayo salawatullahi wasalaamu caleyh waxaa kutusayay qisadii anas ibnu nadir ninkii la odhan jiray saxaabiga ahaa gabadhay walaalahayeen oo la odhan jiray rubaya ayaa ilig laga jebiyey qoladii iliga ka jabisay jebisay ah, iyadaa ilig jebisay qolay ilig ka jebisay gabadh ba ilig ka jebisay qoladii baa marka timid oo doonaysa in loo qisaaso rubayac ilig laga jebiyey markaasaa nabigu wuxuu ku yihi salawatullhi wasalaamu calayhi yani kitaabka ilaahay qisaas baa ku taalo rubayac waxaa la isu diyaariyey marka iligii laga jebiyey iyadu jebisay anas oo marka walaalkeeda wuxuu yidhi ilaahay baan ku dhaartay rubaye iligeeda inaan la jebinaynin dhaartaa markuu dhaartay ayaa marka qoladii gabadha haysatay ee dhiigga laga galay yaa iska cafiday way iska cafiyeen macnaha waxa wey way ka tanaasuleen ilig jebintii iyo qisaastii bay ka tanaasuleen markaasaa nebigu wuxuu yiri sal alla alay wasalam ina min cibaadi illaahi man low aqsama cala allahi la abara addoommada ilaahay waxaa ka mid a qaar hadday ilaahay dushiisa ku dhaartaan ilaahay waxay ku dhaarteen uu u fulinayo subxaana wa tacala anas marka dhaarta uu dhaaranayo sharciga ilaahay ka hortag iskuma jirto laakiin ilaahay gabadhan iligeeda inuu badbaadini si uu ku badbaadiyeba ayuu rajo weyn ku qabaa kalsooni buuxda ilahay ku qabaa subxana watacala ilahay siisii marka waa u fuliyey saas marka addoommada qaar noocaasaa jira oo ilaahay subxaana wa tacaala dhawaanshahay u dhow yihiin iyo jacaylka uu jecel yahay iyo kalsoonida ilahay ku qabaan iyo malaha wanaagsan ay ka malaysanayaan wallaahi inay saas dhici hadday yidhahdaan inuu ilaahay subxana watacala uu fulinay saasuba ilahay u fulina subxana watacala taasina marka waa iska bannaantahay haddii waxa ruuxa ku xambaaraya ay taa tahay ta saddexaad waxa weeye shayga kugu xambaaraya dhaarta ilaahay aada ku dhaaranayso waxa weeye waa yacni adaa isla weyn isla weynan aada isla weyn tahay iyo naxariistii ilaahay ood cidhiiriya taas wey masalan dad ilaahay ruuxu dadki dadka ilaahay ka mida cusaada ah ee dembiilayaasha ah ayaad waxaad ku dhaaratay ilaahay u dembi dhaaf jannadiisana geyn maayo waa muslim iska caasi ah markaasaa dembi buu ku kacayaa dembiguu ku kacayay baad kala hadashood ka kari weyday markaad ka kari weyday baad tidhi walle ilaahay inuusan kuu dembi dhaafaynin janno ilaahayna adan geleynin kac socaad taasoo kaleeta halis wey midaas baabka midda sheekhu uu u gutay ugu talagalay middaa wey marka ilaahay subxaana wa tacaala afcaashiisa iyo wuxuu samayn doono iyo wuxuu ku talagashan yahay iyo inaad adigu farageliso oo tiraada ilaahay saasuu yeeli doonaa walle inuu saa yeeli doonaa walle inuusa saa yeeli doonin taas macnaha waxa wey baabku suu ugu talagalay middaa damba weeye mana banaana macnaha saddexdaa qiimood baa marka loo kala qaadaa baabu maa shay ayuu baabu yahay jaa yimid filiqsaami dhaarasho cala allahi ilaahay alla dushii lagu dhaarto can jundabin jundub iyo jundab labada waa la yidhahda can jundub ibni cabdillaahi waxaa laga warinaya radi allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuululahi sal lay slm rasuulku wuxuu yihi qaala rajulu nin baa wuxuu yidhi wallaahi ilaahay baan ku dhaartay laa yakfir llahu ilaahay u dhaafmaayo lifulaanin hebel hebel walle alla u dembi dhaafi maayo faqaala allahu alla wuxuu yihi caza wajalla badhkee wey daakaas alladii midkaasoo yata'allaa dhaaranaya calaya dushayda anlaa akfira inaana u dembi dhaafin lifulaanin hebel waa kuwa ninka aniga igu dhaaranaye hebel u dembi dhaafi maaya leh kuwa wey ninkaas inii anigu qad kafartu waan u dhaafay lahu isaga wa axbadtu waan hoobiyo waan daadiyey camalaka camalkaagiina waan daadiyey saasuu ilahi ku yuri subxana watacala xadiidka muslim baa wariyey wuu xadiidku waa dheeraaye kisuu lahaa laba ninoo reer bani israa'iilaa jiray labada nin nin wuxuu ahaa mujtahid filcibaada nin cibaado badan oo dadaal badan oo dikriga ilahay cibaadada aada ugu dadaalu ahaa khayr badan ninna nin iska caasi u ahaa laba ninoo walaalo ana u ahay kan marka wanaagga badan ee cibaadada badan ee dadaalka badan ayaa kaa caasigae dembilaha mar alla markuu arkaba wuxuu odhan jiray war ilaahay ka cabso waxan iska daa war dembiga kasoo gaabso war ilaahay u toobadkeen maalin buu marka u yimi isagoo dembi ku jira markaasuu yihi war waxan iska daa markaas yiri war kaci dhaf maxaa arrimahay ku geliyey ma ilahay xaggiisaad iiga tahid buu ku yidhi maxaa adiy anigi ilahayna kaa dhex geliyey kacdanahaaga qabso idhaaf markaasuu ku yidhi ilaahay baan ku dhaartay inuusan ilaahay kuu dambi dhaafay jannada ku gelinaya hadhow markii ilaahay loo wada tegey subxaana watacaala ayuu marka ilaahay labadooda maxkamad u qaaday kii ilaahay saa ugu dhaartay cibaadada badnaayo dadaalka badnaa weye ninka la haysta marka maxaad ugu dhaaranaysa baa ma anigaad og ma naxariistaydaad adugu bahaysaa ma aniga macnaha qadarkeygi iyo qorshahaygaad og maxaa ku geliyood inaad ku dhaarto ruuxan ilaahay janno geyn maayo una naxariisan maayo yaa ku gashada hawshaasaa lai tanna waan u dembi dhaafee jannada geyaa lai waa caasigii adigii cibaadada badnaana camalkaagii waa u dhammaaday kacnaarta aad baa waa halis we marka halis we yani sababku waxa weeyaan waxaan ilaahay subxaana watacaala shaqadiisa abuu faraha la galay yaa ku gashaad adiga ruuxan ilaahay jannayn maayo iyo naartuu geyniyo cadaabkuu geyniyo jannaduu geyniyo hawl kuu taallaba ma aha ta cibaadada badan ee dadaalka badanna marna ha dhihin jannuu ilahay geyni subxana watacaala adigu ma haysi jannada wuxuu ku dambayn doonana garan maysa kan macnaha waxa weye caasiga ee dandiilaha ehe waxlaynahaya ee zinaysanaya ee tuuga ee khaa'inkaana ilaahay janno geyn maayo marnaba afkaa ka ilaali walcadaabina afkaaga ka ilaali saas ruux gooni ah ruuxii sidaa sameeya ilaahay wuu cadaabi oo sifadiiyo tilmaantii aad sheegto waa la ogolya ruuxii waxaa ku kaca waa sida sharcigu sameeye waa la cadaabi sidaan laakiin hebel ilaahay samayn maayo hawl sahlan maha man hawl sahlan maha ayib can jundab bni cabdillahi radi allahu canhu qaala wuxu uhi qaala rasul sal ly slm rasuulku wuxuu yihi qaala rajulu nin baa wuxuu yidhi wallahi ilahay baan ku dhaartay laa yakfir llahu ilaahay dhaafi maayo lifulaanin hebel u dhaafi maayo faqaala allahu caza wajalla allah wuxuu yidhi man kee weye daakaas alladii kaasuu yata'allaa calaya dushayda ku dhaaranaya anlaa akfira inaan u dembi dhaafinin lifulaan hebel innii anigu qad kafartu lahu waan u dembi dhaafay wa axbadtu waanan hoobiyey camalaka camalkaas camalka waxaa hoobiyo oo daadiya yani gaalnimada marka ruuxaasi inuu gaaloobay ayaa kasoo ka imaan karta inuu gaaloobay oo islaamkaba ka baxay si dadaalka badnaa saa daraaddeed camalkiisii ku baaba'ay waxaa kaloo suurtagal ah camalkii marka uu hayey inuu baaba'ay oo yacni waxa weeyaan camalkaagii markaa aad haysay waan baabi'iyey oo iimaankii islaamnimadii weli baaqi uu ku yahay oo waxoogaa marka lasoo yara cadaabo jannada la keeni doonana waa suurtagal labaduba macnaha waa macquul halis wey marka waa axaadiista yacni xukminta dadka muslimiinta khaasatan si walboo dembi ay u gelayaan xukmintooda gaalnimo lagu xukmiyo iyo in ilaahay uu cadaabayo axaadiista yani haddaad akrisato marna aada ugu dhiiranayn bay ka mid marna ay ugu dhiiran aadna ay u fududaysteen dhalinyarta qaarkood oo dadka gaalaysiintooda aada ugu degdega macna aada ugu degdega si fudud macnaha isaga xugmiya dadka macnaha waxa weye gaal isaga yidhaahda isagoo isla markaasi macnaha waxa weye cilmigiisa iyo garashadiisu ay aada u fududdahay dadkan uu gaalaysiinaya gaalnimada uu ku xuminayana miisaankumano sharciya uusan saarin maba saari karaba soo nin mubtadi ah oo xataa macnaha waxa weeye yani abjadiyaadka cilmigu xataa uusan u baxsanayn yaa dad miisaami kara masalada ruuxa oo la miisaamo oo miisaan sharciga inta la saaro maxkamad sharciga la saaro la gaalaysiiyo masale fudud maaha bacdanbaa inuu muslim ahaa la hubay dunuub hadduu galo oo uu ku dhaco in xugum la saaro oo islaamnimada banaanka laga istaajiya masale saalan maaha masale xugum sharci oo la qaato ta ugu adag wey taqriiban ta ugu adag waayo marka wax la fududaysan karo oo yani layskaga durdurin karo oo sidii la doono looga tilaabsan karo ma ay ahaa haddana waxaa hariib ah mid aan laa ilaaha ila allah xataa macnaheeda sixi karayn laa ilaha ila allah xataa macnaheeda ma sixi karo haddii luqadii carabiga ahayd ee qur-aanku kusoo degay aada wuxuun ka weydiisana waxba ka garan maayo haddana maca daalika waxaa u fudud inuu yidhaahdo iska daa caamada iyo dadka khaladaadka gelaya iyo dadka qubuurta ku jire culimada waaweyn xataa inuu yidhahdo gaalo wey aad bay ugu fududa waa dhalinyarta macnaha waxa wey takfiirka hadda la yidhahday aad bay hawsha iyadaa ugu fududahay macna maxaa yeelay waxaa yaraaday waasica diiniga ah waracaaga iyo cabsidaada aakhira hadday aada u fududaato agoobe waxaa kuu fududaanaya in aad yani waxyaalaha qaarkood iska jiidho aad bay kugu fududaanaysa soomaalidu waxay tidhahdaa libaax inaan aqoonin baa lax ka rid inaan aqoonin nin aan mas'aladani miisaankay leedahay iyo culayskay leedahay aan garanaynin ayaa sideedaba ku degdegay laakiin ninka garanaya culayska iyo miisaanka sharciga ay ku leedahay taxadar aad u fara badan buu ka samayn hadduu doonayo inuu gala xada aad buu uga taxadari isagoo lugna dib u hayay lugna horay u hayay oo macnaha waxa weeye cabsanaya ayuu geli hadduu geli laakiin waa kuu fududahay markaad macnaha dhallinyarana tahay cilmi saasana adan lahayn macnaha